أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه شيخ halkana wuxuu kaga hadlayaa ataxiyaadka koowaad inuu waajib yahay iyo ducada lagu ducaystaa ataxiyaadka koowaad gudihiisa in la sharciyeeyey oo ay tahay mid mashruuca bimacnaa mustaxaba ayuu sheikhu mawdican kaga hadlaya uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u fii kulli rakcatayni wuxuu akhrin jiray laba ragcadood oo kasta wuxuu akhrin jiray ataxiya bimacnaa ataxiyaatu buu akhrin jiray ataxiyaadkuu akhrin jiray xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam awalu maa yatakallamu bihi cinda alqacdati waxa ugu horeeya uu ku hadlo markuu fadhiisto wuxuu ahaa inuu yidhaahdo ataxiyaatu lilaahi awala iyo awalu mid walba waa loo dabdin karaa haddii awalu aada u dabdiso waxay noqonaysaa inay tahay isimkii kaana ataxiyaatu jumlada ahina inay noqonayso khabarkii cagsiguna waa bannaan yahay لها وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله بمعنى markaa uu fadhiisto ataxiyaadka waxba kama hormarin jirin ee ataxiyaadku akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bayhaqi ayaa soo wariyey min riwaayati caaisha biisnaad jayid siduu sheikhu markaa yidhi ibnu mulaqinna ka soo naqliyey wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam markuu ataxiyaadka markaa ilaawo fi rakcatayni aluulayeyni labada ragcadood ee hore markuu ataxiyaadka ilaawo wuxuu ahaa yasjudu mid sujuuda ayuu ahaa lisahwi sahwi mid u sujuuda ilowshiyaha uu ilaaway daraaddeed mid markaa u sujuuda ayuu ahaayo sajdatay asahwi buu la iman jiray xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ya'muru biha mid atixiyaadka amre ayuu ahaa oo fayaquulu wuxuu odhan jiray idaa qacadtum fii kulli rakcatayni faquluu ataxiyaatu idaa qacadtum markaa fadhiisataan fii kulli rakcatayni laba ragcadood oo kasta markaa fadhiisataan faquluu waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu ilaa akhirih ataxiyaadka yacni akhriya ilaa aakhirihi waxaa loo jeedaa ilaa atixiyaadka dhammaadkiis walyatakhayar ha doorto axadukum midkiin min adducaa'i xagga ducada ha ka doorto acjabahu ilayhi ka loogu markaa cajab badan yahay oo bimacnaa ugu jecel yahay ha ka doorto ducooyinkana falyadcu allaha caza wajalla bih ha baryo ilaahay caza ilaahay isagaa haalibah wajalla isagaa weyne bihi yani atixiyaadkaa gudihiisa yani markaa ilahay ha baryo ama fadhiga gudihiisa ilahay ha baryo xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa-i axmed iyo tabarani fi lkabiir sheekuna wuxu uhi bisanad saxiix wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa quuluu waxaad tidhaahdaan fii kulli jalsatin fadhi kasta gudihiisa waxaa ku tidhaahdaan ataxiyaatu ataxiyaadka yani akhriya marka waxaa loo jeedaa ataxiyaatu hadda ataxiyaadkii oo dhan in la akriyo waa ismi marka waxa weyan yani tashahudku marka uu leeyahay ataxiyaat in lagu ilaaqo min baabi ilaaq aljuz wa iraadat lkuli xadiidkan nasaai baa soo wariyey sheekuna wuxu uhi bisanad saxiix wa amara bihi waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bihi marka ataxiyaadkaa dhexe ayuu amray almusia salaatahu kii xumeeyey salaaddiisii aydan noqoshaynu ku noqonay ay idna aydan oo mar horu inoo soo sheegay haddana mar labaad bu haddana inoo sheegaya kama taqadama aanifan sidii markaa inoo soo hormartayba arrinku weeye yacni markaa haddeer inoo soo hormartay oo bimacnaa dhowaan aynu soo sheegnay wa kaana wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama nebigu yucallimuhum mid saxaabada bara ayuu ahaa atashahuda ataxiyaadka ayuu beri jiray kama yucallimuhum asuurata min alqur'aan baris la mida baristuu beri jiray suurad qur'aanka ka mid a baristuu beri jiray oo kale baris la miduu beri jiray xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa sunnatu sunnuhuna wuxuu yahay ikhfaa'uhaa atixiyaadka in la hoos loo dhigo oo aan sare loo akhriyin ee qiraa'ada la akhrinayo atixiyaadka la sirayso xadiiskana abu daawuud iyo xaakim ayaa soo wariyey iyo tirmidi baabkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa atixiyaadka koowaad waxaanuu sheikhu ku tegey inuu waajib yahay atixiyaadka koowaad atixiyaadka koowaad inuu waajib yahay buu sheikhu ku tegey masalada atixiyaadkana culammadu waa isku khilaafsan yihiin hadday ka hore tahay iyo hadday ka dambe tahay mid walba waxay qabaan alimaam axmed ibnu xambal iyo akharu asxaabi alxadiid waxay qabaan labada atixiyaadba inay waajib yihiin alimaam axmed ibnu xambal iyo akharu asxaabi alxadiid jamaahiirta asxaabulxadiidku waxay qabaan labada atixiyaadba inay waajib yihiin maalik iyo abu xaniifana waxay qabaan inay labaduba sunno yihiin atixiyaadka koowaad iyo atixiyaadka dambeba maalik iyo abu xaniifa qaba nawowina wuxuu u nisbeeyey akharka fuqahadu inay sidaa qabaan shaaficina labada waa kala saaray oo wuxuu yidhi atixiyaadka koowaadna waa sunne ka dambana waa waajib imaamu nawowi markuu saddexda qowlba sidaa usoo naqliyey waxa uu tilmaamay imaam axmed ibnu xambal inuu deliishanayo xadiidkan sheegaya kaana sala allahu alayh wasalam yaqra'u fii kulli rakcatayn ataxiya ataxiyaadku akhrin jiray sheegaya oo dawaamka uu nebigu daa'imay waa deliishanayay yacani wuxuu yidhi imaam axmed ibnu xambal iyo culamada kale xadiidka sidaa ku tegey xadiidkaa waa deliishanayo nebigu sala allahu alay slam daa'imay uuna yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii uuna yidhi u tukada sidaa ii aragteen oo kale anoo u tukanaya si la mida u tukada wuxuu kaloo axmed ibnu xambal deliishaday buu nawowi yidhi xadiidkan amarka ah ee sheegaya haddaa fadhiisataan idaa qacadtum fii kulli rakcatayni faquluu ataxiyaatu amarkuna waajibnimu keensadaa riwaayada kale waxay sheegaysaa quluu fii kulli jalsatin attaxiyaatu wuxuu kaloo deliishaday buu yidhi kaana sala allahu alayh wasalam yucallimuhum atashahuda kama yucallimuhum asuurata min alqur'aan adilada caynkaasuu daliishaday buu yidhi imaam axmed ibnu xambal shaaficina wuxuu deliishaday buu yidhi inaanu waajib ahayn atixiyaadkaa hore sujuud baa kabaysay marka laga tago sida xadiidka uu sheikhu inoo soo qorayba uu sheegaayo wa kaana idaa nasiyaha fi rakcatayn اluulayayni yasjudu lisahwi hadduu waajib ahaan lahaana in lala yimaado mooyaane sujuudi ma kabteene waxaa la odhan lahaa la kaalayaa la odhan lahaa ama ku noqda marka mar haddii sujuud lagu kabay waxay ku tusinaysaa inay markaa atixiyaadkaasi inuu sunno yahay atixiyaadka koowaad wuxuu kaloo deliishanayaa buu ihi shaafici nebigu sala allahu alayh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyey ma odhan atixiyaadkaa dhexala kaale taasna waxaa laga qaadanaya inay sunno tahay inay waajib ahayn atixiyaadkaasi inuu sunno yahay hore ee aanu waajib ahayn ayaa laga qaadanaya qolyaha markaa odhanaya labada atixiyaad midna waajib ma aha waxay cuskanayaan laguma sheegin xadiiskii ninkii salaaddiisa xumeeyey laguma sheegin taas iyadaa bay cuskanayaan almuhim aqwaasha culammadu ay mas'alada ka yidhaahdeen qowlka ugu qawisan ama ugu raajixsani waa ka shiikhu maray culammada xadiidka badankooduna waa qowlka ay mareen oo ah in labada atixiyaadba waajib yihiin laakiin waajibnimadoodu kala adag tahay atixiyaadka dambena dee rukni waajiba uu yahay waajib rukni ah kan markaa horena waajib aan rukni ahayn inuu yahay warka uu nawowi yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyey ma amrino waxay yidhahdeen waa duhuul oo sheikhu markaa xaaladda uu sidaa lahaa waa ilaawey ee xaqiiqadu waxay tahay atixiyaadka hore nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisana waa soo maray waxaa soo wariyey abu daawuud e, iyo hayruhu baa soo wariyey waana xadiis fa faida jalasta fii wasati salaati faطma'ina wاftarish fakidaka alyusra uma tashahad sheekhuna wuxu uhi bisanad jayid ayuu xadiidkaasi ku soo arooray marka ninkii salaaddiisa xumeeyey saasuu nebigu u amray sala allahu alay wasalam waxaana lagu soo arooriyey qolyaha labada atixiyaad kale farqiyey sida shaafici iyo cidda raacday oo kale ee yidhi atixiyaadka koowaadna waa sunna atixiyaadka labaadna waa waajib atixiyaadkii labaad ninkii salaaddiisa xumeeyey lama amrine maxaa uga dhigteen waajib uga dhigteen waajib maxaa uga dhigteen waxay kaga jawaabeen qaarkood sida markaa imaamu nawowi oo kale sharxu muslimka uu maraayo wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam u amri waayey ninkii salaaddiisa xumeeyey atixiyaadka dambe wuu garanayey ninkaasi maadaama uu garanayay atixiyaadka dambe inuu waajib yahay sidaasaanu nebigu sala allahu alayh wasalam u amrin sidaas ayaanu u amrin jawaabtaas xoogaa waa laga xoog badan yahay saas aawadeed mid kasta oo markaa ama shiikh kasta oo mas'alo khilaafsan waxyaalaha adillo kale lagu helay inay waajib tahay yacni khilaafsan oo aan u qabin isagu inay waajib ahayn shaygaasina uu yahay shay aan lagu sheegin ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii aan lagu sheegin wuxuu odhan karaa oo xujo ka dhiganayaa waxa loo amri waayey wuu garanayey laakiin waxa isweydiin leh nebigu sala allahu alayh wasalam ninkan salaaddiisa xumeeyey ma qadarku xumaynayo qaldayo aanu garanayn keliya ayuu xadiiska ugu sheegay mise wuxuu garanayay iyo waxaanu garanay mid walba oo ugu sheegay saxiixu waxay tahay sida dambe oo ninkani wuxuu salaadda ka xumaynayey tuma'niinada ayuu ka tegayey kaana yukhafifu fii salaatihi baa riwaayaadka qaar ku soo aroortay marka waxa uu ka tegayey waxay ahayd xasilloonida tuma'niinaday ahayd marka qadarkii oo keliya laguma kaaftoomin ee salaadii markaa ilaa weysadii ilaa istiqbaalu qibladii ilaa takbiiratu lixraamki qiraa'adii rukuucdii takbiiraat lintiqaalkii tuma'niinadii lagu xasilayey yacni tasmiicii markaa la toosaayey gacmihii la rafcinayey takbiirtii markaa lala imanayo takbiiraat lintiqaalkii iyo tasmiicii lala imanaya marka la toosaayo sidaasuu markaa u waday ragcad dhammaystiran oo aanu waxba ka tegin ayuu nebigu sala allahu alay wasalam u sharxay ragcad dhammaystiran oo ilaa weysadii inta laga soo bilaabo qibladii la qaabilay takbiiratu ixraamkii la xidhay qiraa'adii la akhriyey bacda dalik dabeedna la rukuucay oo la takbiirtay inta la takbiirtay la rukuucay rukuucdii lagu xasilay laga toosay oo tasmiicii lala yimi samica allahu liman xamida xubin waliba halkeedii ku noqotay haddana lagu xasilay haddana takbiirtii markaa takbiiratu takbiiratlintiqaalkii uu la yimi oo u sujuuday sujuuddii haddana markaa lagu xasilay haddana laga toosoo la fadhiistay haddana sujuuddii lagu noqday ragcaddii oo dhammaystiran baa nebigu sidaa u sifeeyey sala allahu alay wasalam kullu daalika ma garanay ninku miya marka qowlka uu leeyahay nawowi waxa loogu sheegi waayey ninkaasi waa garanaya inay waajib tahay jawaabtu waxay tahay wuxuu garanaayey ninkaasi inay waajib tahay iyo waxaanu garanayn mid walba oo loo sheegay markii ragcadda sidaa loogu dhammaystiray ayaa lagu yihi ragcad walba saasoo kale samee ataxiyaadkii dhexena waa loo sheegay saas aawadeed inta aanu garanayn keliya looma sheegine intuu garanayo intaanu garanayn mid walba waa loo sheegay waxay salaaddu ku dhammaystirmayso saas aawadeed imaamu shawkani waxa uu ka odhanaya naylo awtaarka labada ataxiyaad xagga daliil ahaan waxa qawisan waajibnimadiisa ataxiyaadka koowaad siduu ku qawisan yahna waxay tahay atixiyaadka koowaad ninkii salaadiisa xumeeyey waa lagu sheegay inuu la yimaado laakiin atixiyaadka labaad laguma sheegine dambe marka inta u daliilkaa ah ee loo daliishanayo ashyaada kaleoo dhan waa kala mid atixiyaadka koowaad atixiyaadka dambe waxaanu dheer yahay atixiyaadka koowaad atixiyaadka dambe wuxuu dheer yahay ninkii salaaddiisa xumeeyey in la amray saas iyadaa buu yidhi laakiin waxa ugu badanee ishkaal gelinaya waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam sahwi intuu ilaawey ataxiyaadka dhexe uu ka kacay ayaanu u noqon markii dambena sujuudu sahwi buu ku kaban waa qodobka keliya waxay u goysaba taana culamada le waa waajibka ay leeyihiin waa waajib waxaynay marka hore sallimayn waxa sujuudu sahwi lagu kabaa inay sunno keliya tahay ee waxay leeyihiin ashyaada waajibkaa laftooda haddii sahwi looga tago waajibnimadiisuna rukni ahaan aanu gaadhsiisnayn ila waajibaadku waxay u qaybsamaan wax markaa rukni salaada u ah iyo waxaan rukni ka ahayn laakiin sida kale waajib u ah haddii wujuubku rukni aanu gaadhsiisnayn sahwina looga tago sujuud sahwi waa kabayaa baanu leenahay bay yidhahdeen sunno keliyana ma kabo rukni inaanu kabayn oo aanu ka kaafinayn qofka beddelkiisa inuu sujuud sahwi la yimaado aynay ku fillayn garanay laakiin atixiyaadka koowaad ma lihin waa rukni laakiin waxaanu leenahay waa waajib marka wujuubkiisu wujuubkii rukniga ma gaadhsiisna markaa qowlka shawkaani uu leeyahay waa ka waajibnimo badan yahay yacni xadiidkaasun inuu markaa lagu sheegay unbuu ka hadlaya laakiin saxiixu ma aha dee inuu markaa si walba uga waajibnimo badan yahay saas yada weeye almuhim atixiyaadka koowaad maadaama nebigu markaa uu daa'imay camdina aanu uga tegin oo ogaan marnaba aanu uga tegin uuna amray amarkuna waajibnimo keensado ninkii salaaddiisa xumeeyeyna u amray axaadiistana ay sheegayso kaana sala allahu alay waslam yucallimuhum atashahuda kama yucallimuhum asuurata min alqur'aan kullu dalika waxay tilmaamayaan waajibnimada atxiyaadka koowaad waxay ku xambaaraan culamada qaarkood xadiidkan dambe kama yucallimuhum asurata min alqur'aan inuu yahay atixiyaadka dambe in laga hadlayo laakiin xadiidku waa caamo kaana yucallimuhum atashahuda atashahuda tashahud kastaa soo gelaya oo isku siiqaa dee markaa tashahudka loo akriyaa loogama jeedo keliya tashahudka markaa marka dambe la akriyo keliya ama atixiyaadka dambe oo keliya loogama jeedo saas aawadeed asheekhu alalbani wuxuu odhanayaa xambaarista uuna nawowi ku xambaaraya tashahudka in looga jeedo tashahud alakhiir waa taxakum buu odhanaya oo daliil ku gaar yeelayaa ma jiro ee xadiisku caam wuxuu ku yahay tashahudka hore iyo tashahudka dambaba mid walba caam buu ku yahay xadiiska wuxuu kaloo sheikhu keenay ataxiyaadka akhrinta la akhrinayo in la siraysanayo hoos loo akhrinayo in lala jahro sare loo qaado akhrinta la akhrinayaa sunnada waa khilaafsanta sida xadiidka cabdullahi bn mascuud ba uu sheegayo min asunnati an yukfa tashahudu sunnahay ka mid ahaatay in tashahudka la qariyo oo hoos loo akriyo xadiidkana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim tirmidina waa taxsiiniyey xaakimna wuxuu yidhi waa saxiixun calaa shartihima shardiga bukhaari iyo muslim buu ku asaxay laakiin sheekh albani waa tacaqubaya wuxuu yidhi laba nin oo midna aanu muslim waxba u warin midna aanu bukhaari waxba u warin ayaa sanadka ku jira saas aawoodee xadiidku waa saxiix keliye saxiixun calaa sharti shaykhayni maaha shardiga labada shiikh kuma asixin oo xaakim waa khilaafaya hadda sifatu salaadka asalku sidaa ku sheegaya takhriijka leh laakiin kan waa iska soo ikhtisaariyey oo saxaxahu buu ku kaaftoomay lakiin xaakim saxiixun calaa sharti sheekhayni buu odhanaya daadna sheikhu saasuu u tacaqubaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin in labada atixiyaadba la siraysanayo hoos la akhrinayo qaala imaamu nawowi ajmaca alculamaau cala alisraari biatashahudayni nawawi wuxuu yidhi culammadu waxay isku waafaqeen oo ku ijmaaceen siraysadka la siraysanayo labada atixiyaadba wa karaahati aljahri bihimaa iyo in labadaba lala jahro oo sare loo qaado akhrintooda inay tahay mid karaahiye ah saasay ku ijmaaceen saas aawooda waa in hoos loo akriyaa salaadu jahriya ha ahaato ama siriya ha noqoto camal ahaana dadku saa waa sameeyaan sidaa sunnada ah bay dadku camal ahaana la yimaadaan oo lama jahraan sheikhu baabka wuxuu kaloo ku daray ducada in la sharciyeynaayo atixiyaadka koowaad gudihiisa lagu ducaysanayo masaladaasina waa mas'alo ay culammadu isku khilaafsan yihiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan inaan atixiyaadka koowaad lagu ducaysanayn laakiin daa'ifo culammada ka mid a ah oo ibnu xasmina ka mid yahay ayaa waxay ku tageen atixiyaadka koowaad in lagu ducaystaana waa mustaxabo waa mashruuc saasay ku tageen sidaa ibnu xasmi ku tegeyna sheekh albaanina waa raacay oo xadiiskan buu cuskaday idaa qacadtum fii kulli rakcatayni faqul ataxiyaatu ilaa laga gaadho marka ataxiyaadka la dhammeeyo walyatakhayar axadukum min adducaa'i acjabahu ilayhi waxaana ku jirtay fii kulli rakcatayn marka daahirka xadiisku wuxuu kutusinayaa ataxiyaadkii hore iyo ataxiyaadka dambe mid walba inay caam ku tahay ila fii kulli rakcatayni baa la yidhi dabeedna waxaa daba taalla walyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayhi falyadcu allaha caza wajalla bihi ilaahay ha ku baryo caza wajalla bihi ducada ha ku baryo ama bihi ay fiihi fadhigaa gudihiisa ilahay ha ku baryo ama ataxiyaadkaa gudihiisa ilahay ha ku baryo haddaad u celiso damiirka fadhiga ama u celiso tashahudka badu waxay noqonaysaa dharfiyo fiihi bay noqonaysa bimacnaa fiihi bay noqonaysa haddaad ducada u celisana iyaduna waxa weeye waa waadix oo waxa weeye waa ducada ilaahay ha ku baryo oo markaa darfiya ma noqonayso sheekhu wuxuu uhi qultu wadaahiru lxadiisi yadullu calaa mashruuciyati ducaai fi kulli tashahud xadiidka daahirkiisu wuxuu ku tusinayaa ducada in la sharciyeeyey atixiyaad kasta gudihiisa lagu ducaysanayo walow kaana laa yaliihi salaamu walow salaamba yaynay ku xigineen oo atixiyaad salaame raacayso oo ku xigaysa yaanu noqon be ducada in la sharciyeynayo ay mashruuc tahay bay daliil u yahay wa huwa qowl ibni xasmin raximah اllahu tacaala siyaqu tashahudi odhaahyada tashahudka yacni kayfiyaadka loo atixiyaadsanayo ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa callamahum waa baray nebigu sala allahu alayh wasalama anwaacan noocyaal buu baray min siyaqi tashahudi ka mida oraahyada tashahudka la odhanayo ka mid ayuu baray nebigu sala allahu alay wasalam saxaabada kow tashahud ibnu mascuud tashahudka koowaad waa tashahudkii ibnu mascuud bimacnaa ibnu mascuud soo wariyey qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu mascuud callamanii rasuul llahi sala allahu alay wasalam atashahuda wuxuu i baray buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam tashahudkuu ibaray ataxiyaadka wa kaffii bayna kaffayhi wuxuu i baray tashahudka walxaal kaffii iyadoo cukurkaygu bayna kafayhi labadiisa cukur dhexdooda ay ku sugan yihiin bimacnaa gacantaydu iyadoo labadiisa baabaca ku dhex jirto ayuu tashahudka i baray kamaa yucallimunii suurata min alqur'aan ay tacliiman ka tacliimihi lii asuurata min alqur'aan baris la mida baristu ibaraayey suurad qur'aanka ka mid oo kale uu ibaraayey baris la miduu ataxiyaadka ibaray altaxiyaatu lilahi wasalawaatu wadayibaatu asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh ataxiyaatu baaqi noqoshada ama cadamad iyo weynidu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay bacdu culamaa waxay ku fasireen ataxiyaadka in looga jeedo baqaaga ama mulkiga waxaa kaloo lagu fasiray cadamada weynida waxaa kaloo lagu fasiray salaamta iyo nabadgelyada culamada qaarna waxay dooneen macaanida inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen tacdiimkaa loo jeedaa tacdiimkina intaba waa shamalinaya ataxiyaatu nolosha iyo baaqi noqoshadu iyo mulkigu lilaahi ilaahay buu u sugnaaday waasalawaatu salaaduhu faral iyo sunnaba lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen oo ilaahay baa loo khaalis yeelaya waatayibaatu wanaagyaalku oo odhaahyada iyo ficiladaba wanaagga markaa la yidhaahdo ama la sameeyo lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen oo loo khaalis yeelaya wasalawaatu culamada qaarkood waxay ku fasireen in looga jeedo ducooyinka ilaahay lagu weyneynaayo bacdu cilmina waxay ku fasireen wasalawaat in looga jeedo salaadaha faral iyo sunnaba faral iyo sunnaba in looga jeedo watayibaatuna waxaa looga jeeda waa wixii wanaagsanaaday aka ah, sheikhu ku fasirayo hadalku ka soo naqlinayo fatxulbaariga maa taaba min alkalaami waxasuna an yuhnaa bihi cala allahi duna ma laa yaliiqu bisifaatih maa taala waa khata matbaci ah sida uu markaa saxdu tahay waxay tahay maa taaba waa kii wanaagsanaado odhaahda ka mid ahaadaa tayibaadka la yidhaahdaa waxasuna wanaagsanaaday an yuhnaa bihi in lagu ammaano cala allahi ilaahay lagu ammaanona ay wanaagsanaatay duuna maa laa yaliiqu bisifaati taasoo ka hadhan oo ka aan ahayn waxaan rabbi u habboonay ee waxaa rabbi u habboon ah assalaamu nabadgeliyo calayka korkaaga ha ahaato ayuha nabiyu nebiyow waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinka ilaahay iyo khayraadka ilaahay ee daa'imayaana korkaaga ha ahaadaan rasuul allow assalaam waxaa kaloo loo fasiray in la yidhaahdo ay ismu salaami magaca ilaahay calayka korkaaga ha ahaado assalaamu ay ismu salaami calayka magaca ilaahay korkaaga ha ahaado bimacnaa ilaahay ha ku ilaaliyo ibnulambaari waxa uu ka odhanayaa markuu salaamta ka hadlaayo kitaabkiisa zaahirka laba wajaa lagu fasiraa assalaamu calaykum marka la fasirayo culamada qaar waxay ku fasireen nabadgelya korkiinna ha ahaato marka salaamta la fasirayo tanna waa salaamoon oo in loo fasiro la yidhahdo nabadgelya korkaaga ahaato waa weji weji labaadna waa lagu fasiraayo waa in la yidhahdo assalaam ismullaahi baa loo jeedaa oo waxaa laga tilmaamaya ay xifdu salaami min baabi xadfi lmudaafi ilaaha assalaam ilaalintiisu korkiina ha ahaatoo kale in markaa lagu fasiro labada weji ee ibnu ambaari ku naqliyey zaahirka labada weji waxa fiican wejiga dambe oo in la yidhahdo xifdu asalaami calaykum ama calayka mawduucyada ay ku soo aroortay halkana calaykaa soo aroortay waxaana sidaas arjaxayaa xadiis baa jira sheegaya markuu salaamta ka hadlaayo nebigu sala allahu alayh wasalam aلsalaamu ism min asmaaءi اllahi wadacahu fi اlardi faafshuuhu baynakum salaamtan laysay salaamaya assalaamu calaykum la ysku odhanayo ama assalaamu calayka waa magac magacyada ilaahay ka mida ou ilaahay arlada dhigay ee dhexdiina ku faafiya xadiiskaana sheekh albani waa saxiixinaya fi silsilati saxiixa marka magac ilaahay maadaama nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam salaamtan la ysku salaamayo macnuhu wuxuu u dhacayaa ay xifdu salaami calayka ama calaykum mawdicyada ay ku soo aroortay mawdicba bixasabihi halkanna waa saas oo kale culamada qaarkood tacbiirkan ay leeyihiin waxaa looga jeedaa ismu salaami calayka ayuha nabiyu magaca salaam korkaaga ha ahaadee waxaa loo jeeda ilahay ha ku ilaaliyo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin assalaamu nabadgelyo calaynaa korkayaga ha ahaato ama assalaamu ay xifdu salaami ilaha salaam ilaalintiisu calaynaa korkayaga ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi addoommada ilaahay korkoodana ha ahaato alsaalixiina addoommada ilaahay un wanaagsan ah addoommada ilaahay wan wanaagsanna korkooda ha ahaato salaamtaas fa innahu idaa qaala fa innahu shaniya idaa qaala ama fa innahu shaksigu idaa qaala markuu yidhaahdo daalika taas uu yidhahdo asaaba kulla cabdin wuxuu haleelayaa ducadaasi kulla cabdin addoon kastuu haleelaya addoonkaasoo saalixin wanaagsan addoonkaasoo fi samaa'i cirka ku sugan waalardi ama dhulka ku sugan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu ay annahu sha'niye laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq hayrkii in la caabudaana xaq maaha waa baatil antuna waa mukhafafa min ahaqiila oo yani annahu bay u dhici wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammadna cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii sala allahu alayh wasalam inuu yahay saana waa qiraya waxaanu sidaa odhan jiray buu yidhi wa huwa bayna dhahraanayna iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam dhexdayada uu ku sugan yahay baanu sidaa odhan jiray oo ku atixiyaadsan jire yani kunaa naqulu wa huwa bayna dhahraanayna falamaa qubida markii nebiga sala allahu alayh wasalam la qabto nafta laga qabtay oo la oofsaday qulnaa waxaanu idhi haddaanu saxaabada nahay buu yidhi assalaamu cala annabiy assalaamu salaami cala annabiyi nebiga korkiisa ha ahaato ama xifdu salaami cala annabiy sala allahu alayh wasalam xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey iyo ibn abi shayba iyo saraaj iyo abu yacla ayaa soo wariyey laakiin riwaayada bukhaariga waxaa ku sugan falama qubida qulna assalaamu yacni cala اnnabiy marka laakiin eh, ibn abi shaybe iyo saraaj iyo abu yacla iyo ayaa u soo wariyey yacniga iyagoo ka saaraya ma assalaamu cala اnabiy oo sariixa u soo wariyey ataxiyaadka cabdullahi bn mascuud culamada muxadisiintu waxay ku kulansan yihiin atixiyaadka ugu sixada badan ee ugu hubuudka badan inuu yahay imaamu tirmidi waa sheegay inuu yahay kayfiyaadka atixiyaadka ee nebiga ka soo aroray ta ugu sixada badan ka ibnu mascuud bazaar waa sheegay inuu yahay atixiyaadka ibnu mascuud ka ugu sixada badan oo raggiisuna ugu siqanimada badan yahay uguna hubuudka iyo sugnaanshaha badan culamada qaarkoodna waxaabay ku soo naqliyeen muxadisiintu inay ku ijmaacsan tahay atixiyaadka ugu sixada badan inuu yahay ka ibnu mascuud saas aawadeed agsarka muxadisiintu waxay dooran jireen atixiyaadka cabdullahi ibn mascuud waxay u dooran jireen duruq fara badan buu leeyahay oo dhowr iyo labaatan dariiqoo kala duwan baa lagu soo wariyey bale culamada qaarkood kitaab keliya ayaa markaa wuxuu qorayaa labiyo toban dariiq ow atixiyaadkaas leeyahay taas waxay ku tusinaysaa siduu xadiidkaas duruqiisu u badan yahay sugnaanshihiisuna u weynyahay maziye labaad waa leeyahay oo kayfiyadaha kale ee atixiyaadka alfaaddiisa waxaa ku sugan riwaayaadka lagu soo wariyay ikhtilaaf min riwaaya ilaa riwaaya oo erayada markaa qaarkood ay ku kala bedelan yihiin atixiyaadada kale sida loo soo wariyey oo ruwaadda qaarba alfaadda qaarkood ay si ka cabirayaan ama wax ka ziyaadinayaan ama wax ka nuqsaaminayaan ama wax yacni ka jarayaan kan lafdigiisu isma khilaafin isagoo ruwaad fara badani soo warisay oo cabdullahi bn mascuud sanado badan lagaga soo wariyey haddana wax ikhtilaafi alfaadiisa kuma dhicine lafdigiisu waa waaxid ba la yidhi waa mid qura waa maziye kale oo dheeraad uu leeyahay atixyaadka cabdullahi bn mascuud saas aawadee aksarka muxadisiintu atixiyaadkaasay dooran jireen cabdullahi ibn mascuud wuxuu tilmaamayaa markuu atixiyaadka inta hore akhriyey ilaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin wuxuu yihi fainahu ida qaala dalika asaaba kula cabdin saalixin fi الsamaai wاlard sidaasuu nebiga kasoo naqliyey markuu ruuxuu yidhahdo assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ducadaasi waxay haleeshaayoo oo gaadhaa addoon kasta oo wanaagsan ama cirka ama dhulka ku sugan yani addoon kasta oo wanaagsan waa haleelaysa addoonkaasi ha noolaado ama ha dhinto cir ha joogo oo malaa'igoo kale ha ahaado ama dhulka ha joogo waxaana soo gelaya isaga laftiisu ruuxu inuu isu ducaynaayo waxaana culamada qaarkood yidhahdeen ducada inuu nasiib ku yeesho hadduu ruuxu doonaayo oo ruux kastoo atixiyaadsanaya ducadiisa uu dee wax ka soo galo ay wax ka haleelaan ducadaa wax ka soo gaadhaan hadduu rabo saalix ha noqdo si addoon kasta oo yidhaahda assalaamu calayna wa calaa cibaadi illahi asaalixiin ducadaas wax uga soo haleelaan ilaa haddaanu saalixahayn ducadaasi u iman mayse marka ruux hadduu salaax la iman waayo wanaag la iman waayo oo uu saalix noqon waayo de isagaa ducadaa iska qadiyey ducadaa isagaa iska qadiyey waxaa kaloo xadiiska ku sugan sunnihii ku saabsanaa markuu ruuxu naftiisiiyo cid kale u wada ducaynaayo naftiisa inuu ku bilaabo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin oo markuu ruuxu cid kalena u ducaynayo naftiisana u ducaynayo naftiisa waa inuu ku bilaabaa sunnuhu waa caynkaas rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan yacni ducada xataa markaa nebiyada ilaahay inooga soo raray ee qur-aanka ku sheegay waxay ku saabsanayd sunnadaas waayo nebi nuux awala naftiisuu ku bilaabay rabbi ikfir lii intaanu cid kale u ducayn buu naftiisa u duciyey mawdicyo kaleo qur'aankaa taasoo kale ay ku soo aroortayna waa jirtaa tanna waa noocaas xadiidka abu daawuudkana wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam kaana idaa dacaa bada'a binafsi wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu doono inuu duceeyo mid naftiisa ku bilaabuu ahaa oo intaanu cid kale u ducayn buu naftiisa u ducayn jiray dabeedna cidda kalena markaas u ducayn jiray ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi markii nebiga la oofsaday oo la qabtay oo bimacnaa ruuxda iyo nafta laga qabtay waxaanu idhi assalaamu cala annabiy oo assalaamu calayka ayuha nabiyu baan waxaanu ku bedelnay assalaamu cala annabiyi waraxmat ullaahi wa barakaatuh cabdullahi bn mascuudna kama hadlaayo keliya ficilkiisa wuxuu ka hadlayaa jamaahiirta saxaabadu inay sidaa samayn jireen oo badanka saxaabadu ay sidaa odhan jireen wuxuu sheekhu lalbani yidhi qultu qawlu bnu mascuudin qulna assalaamu cala annabiy yacni ana asaxaabata radia allahu canhum kanuu yaquluuna assalaamu calayka ayuha annabiyu fi الtashahudi wالnabiyu salى allahu alayh wasalam xayun falama maata cadaluu can dalika وقالوا السلام على النبي ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم wuxuu sheekhu yidhi saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam markii nebigu noolaa waxay odhan jireen ee uu dhex joogay assalaamu calayka ayuha annabiyu markuu nebigu dhintayna way ka weecdeen alayka ayuha annabiyu inay yidhaahdaanoo waxay asxaabtii u weecdeen inay yidhahdaan assalaamu cala nabiyi waraxmat ullahi wabarakaatu in atixyaadka sida akhriyaan wuxuuna shiikhu yidhi waxaa hortilo ah inay saxaabadu sidaas ay ku sameeyeen dee xadiisay nebiga kala kulmeen tacliim nebigu baray bay sidaa u sameeyeen baa lagu xambaarayaa oo miday ijtihaadkooda iyagu ku khilaafeen sidii nebigu markaa u laqiimay ay ku khilaafeen ma aha ويؤيدها أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي وحكلو سيحو تشينايا عائشة لفتيدو وحي أهيد mid markaa dadka u bartaa atixiyaadka salaada gudaheeda la atixiyaadsanayo waxay u beri jirtay siiqadaas assalaamu cala annabiyi bay u beri jirtay oo mukhaatabadii yaduna waa ka beddeshay oo waxay odhan jirtay assalaamu cala anabiyi bay berigii dambe u beri jirtay markaa dadka markay barayso waxaana soo wariyey saraaج iyo mukhallis fi lfawaa'id iyo ibn abi shayba iyo cabdurazaaq laba sanadoo saxiixa inay kusoo wariyeen ibn abi shayba iyo cabdurazaaqna labadooda musannaf bay kusoo wariyeen saasay kusoo wariyeen weliba waxaa jirtaa cabdullahi ibnu cumar laftiisana waa ka asaxday assalaamu cala nabiyi inuu isaguna odhan jiray cabdullaahi bnu cumar laftiisana waa ka asaxday sheekh albaanina wuxuu odhanayaa sanad saxiixa bay kaga sugan tahay cabdullaahi bnu cumar bisanad saxiix marka waxay kutusinaysaa calaa kulli xaal saxaabada markaa badankoodu inay samayn jireen mukhaatabada intay ka weecdeen markii dambe inay odhan jireen assalaamu cala nabiy cabdullahi bnu cumar inay ka asaxdayna asalka sifatu salaadka takhriijkiisu ku sheegaya shiikhu waxaanu markaa odhanayaa yani waxa weeye sanad saxiixa baa cabdullahi ibnu cumarna kaga sugantay qaala alxaafidu raximah llahu tacaala hadihi ziyadatu ظaahiruha anahum kanuu yaquluuna assalaamu calayka ayuha الnabiyu bikafi lkhitaabi fi xayaati الnabiy salى allahu alay wasalam ziyaadadan daahirkeedu wuxuu yahay inay odhan jireen assalaamu calayka ayuha الnabiy oo kaafulkhitaab ay ku hadli jireen markii nebigu noolaa salى allahu alay wasalam xayaatan dunyawiya falama maata الnabiyu salى allahu alيyh wasalam tarakuu lkhitaaba wadakaruuhu bilafdi اlgayba markuu dhintay nebigu salى allahu alيyh wasalam way ka tageen khitaabkii waxayna ku sheegeen lafdi haybay ku sheegeen oo assalaamu cala annabiyi fasaaruu yaquuluuna assalaamu cala annabiyi sala allahu alay wasalam wa qaala fii mawdicin aakhar wuxuu xaafid ibnu xajar yidhi mawdic kale wuxuu ku yihi qaala subkiyu sheikha subki la yidhahdaa wuxuu yidhi fii sharxi lminhaaj subkina wuxuu ka mid yahay culamada shaaficiyadu ka mid yahay waa taqyadiin subki sharxu lminhaaj wuxuu ku yidhi minhaajka nawowi markuu sharxayo bacda an dakara haadihi riwaayata markuu riwaayadan sheegay dabadeed min cindi abi cawaanata waxdahu abi cawaano keliya dariiqiisa markuu ka sheegay in abi cawaana soo wariyey mala waanu xasuusnay cid kaleba inay soo warisaye in saxa haada can asaxaabati hadday ka asaxdo taasi oo ka sugnaato saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam subkigii shaaficiga ahaa baa yidhi dalla wuxuu ku tusiiyey calaa anna alkhitaaba fi salaami khitaabka salaamta gudaheeda lagu khitaabayo bacda annabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga markaa geeridiisii dabadeed lagu khitaabayaa hayru waajibin waajib inaynay ahayn waajib inaynay ahayn buu ku tusiyey fa yuqaalu waxaa la odhanayaa assalaamu cala annabiyi subki baa odhanaya xaafid ibnu xajar oo laftiisu ka mid ahaa culamada shaaficiyada muxadisiintana oo ahlulitibaaca wuxuu yidhi qultu qad saxa bilaa raybin wuu asaxay shaki la-aan buu asaxay yacni wuxuu u jeedaa lihubuuti dalika fi saxiixi lbukhaariy waxay u asaxday bukhaari inay ku sugan tahay daraaddeed xaafid ibnu xajar alcasqalaaniyu wuxuu yidhi waqad wajadtu lahu mutaabican qawiyan waxaan u helay mutaabic qawi xoog leh qaala cabdurazaaqi cabdurazaaq wuxuu yidhi ahbaranii ibnu jurayji waxa ii warramay ibnu jurayj ayaa ii warramay qaala akhbaranii caطaa'un waxa ii warramay buu isaguna yidhi caطaa baa ii warramay ana asaxaabata kanuu yaquuluuna wاnnabiyu salى allahu alayh wasalam xayun assalaamu calayka ayuha الnabiyu cataa wuxuu yidhi saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen qaar yidhaahday iyadoo nebigu nool yahay waxay odhan jireen assalaamu calayka ayuha nabiyu bay odhan jireen falama maata markuu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam qaaluu waxay yidhahdeen assalaamu cala anabiy saasay yidhahdeen wa hada isnaadun saxiix wuxuuna yidhi xaafid ibnu xajarkaasi waa sanad saxiixa sanad saxiixa wey markaa saxaabadiibu si caama arrinkaa uga soo naqliyay taabicigaasina musanafka cabdirazaaqe la taabacay waxaa ku sugan akhbarani ibnu jurayj qaala cataa-un oo ikhbaarkan ama taxdiidka uu caddaynayo riwaayadan ee ow xaafid ibn xajar siduu uga soo naqlinaya ugama sugnaa ka la taabacay taasaa waxay dooneen mucasiriinta qaarkood inay cuskadaan oo ay ku khilaafaan xaafid ibnu xajar oo ay yidhaahdaan ma asixin asarkani oo waayo markaa ibnu jareij oo mudallisa ayaa ku jira samacna ma tasriixin sheikhuna waa ka jawaabayaa shaikhu lalbani waxaanu tilmaamayaa in marka ay asaxday oo sida marka waxa weeye hadda loo daabacay musanafka cabdirasaaq oo ay ugu sugan tahay can ibni jurayjin cancana ay ugu sugan tahay ibnu jurayj uu cancanaynayo uu odhanayo can cataa'in ibnu jurayj uu odhanayo can cataa'in ta noocaasi waxay noqonaysaa buu markaa uu yidhi khata jawaabuu kaga jawaabayna waxaa ka mid a ah sheikhu muqadimadu ku sheegayaaye oo mucaasiriinta qaarkoodoo taas cuskadayna uu marka ugu jawaabayaaye wuxuu odhanaya ibnu jarajinu mudalis iyay waa jirtaa laakiin waxaa ka asaxday hadduu yidhaahdo idaa qultu qaala caطaa'un fa ana samictu minhu wa in lam aqul samictu haddaan idhahdo caطaa wuxuu yidhi waan ka maqlay yaanan sheeginba inaan ka maqlaye haddaan qaala caaa-un idhaahdo waa ka maqlay musanafka cabdirasaaq ee la taabacayna hadda waxa weye can caaa'in baa ku taalla can caaa-inna qaala caaa'u bay la macno tahay buu sheikhu leeyahay oo halkaasuu maraya marka dhib male buu yidhi haddiiba si a la qadaro laakiin wejiga kale uu markaa arjaxaya waxay tahay waa inuu yidhaahdo way ka sugan tahay cabdirazaaq inuu yidhi akhbaranii cataa uu ka soo naqliyey ibnu jurayj waayo xaafid ibnu xajar alcasqalaani baa ka soo naqliyey waana siqo naqliga ibnu xajar baana ka ka sugan oo ka muctamadsan nusqo makhduuda ah helitaanka la helo oo markaysaga mucaasiriinta qaarkood ay soo taabacaan naqliga hore ee qadiimka ah, ee caalimka mutamakinki uu soo naqlinayo raasikha ahi waa ka thubuut badan yahay nusqo markaa makhduuda ah oo cidda qortay marka waxa weeye inay cilmi maqaam fiican ka gaadhsiinay cidda soo naskhiday iyo in kale aan la kala garanayn ama marka haddiiba la qadaro marka inuu yacni culamo marka ay naskiday oo qortay oo gacantooda nuskhada makhduudadaa ku qortay laga yaabo mansilada xaafidka inaanu gaadhsiisnay iyo tadqiiqiis wuxuu kaloo tilmaamayaa sidaa uu usoo naqliyey xaafid ibnu xajar ayaa culamo kalena usoo naqliyeen oo musanafka cabdirasaaq uga naqliyeen musanafka cabdirasaaq saasoo kale uga naqliyeen wuxuu ihi kanzulcumaalkan raajicay buu ihi waa kitaab weyn oo lagu kulmiyey yacni axaadiis marka waxaa badan oo kitaabka marka waxa jaamicu lkabiirka la yidhaahdo alxaafid asiyuudi baa wuxuu qoray laba jaamic aljaamic asagir iyo aljaamic alkabiir jaamicu lkabiirkana isagu wuxuu ugu talagalay axaadiista nebiga dhan inuu ku kulmiyo siduu rabay saasay ahayd jaamiculkabiir baa kaa la yidhahdaa jaamiculkabiirkii baa wadaad kaleo hindi ah baa markaysagaa ikhtisaariye oo kansulcumaal kitaab la ku ikhtisaariye albani wuxuu yihi kansulcumaalkii baa raajacay isaga laftiisa wuxuu markaa ugu qornaa sidaas oo sida xaafidka usoo naqliyo usoo naqliyo dabeedna waan ka tegay bu yihi haddana waxaan raajacay buu yidhi asalka kanziga oo jaamiculkabiirka a baan raajacay bu yihi suyuuti isagana akhbaranii cataa baa ugu taalla buuhi marka calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay waa inuu asalkani saxiix yahay siduu xaafidku u sheegay ama asarka cabdullahi bn sacuud laga soo warinaayo oo ku saabsan inuu cabdullahi bn mascuud yidhi sidaa nebiguna baray assalaamu calayka in la yidhaahdo kama zuulayna sidii baanu odhanaynaa si kalena uma beddelayno asarka noocaasi ma asixin waayo abu cubayda ayaa soo warinaya aabbihii uu ka warinaya aabbihiina waxba kama maqal markaa sanadku waa munqatic markaa daciif buu noqonaya haddaba hadalkaas markaa xaafid ibnu xajar uu sheegay culamo badan baa soo naqlisay siduu nawowi tilmaamayo waqad naqla kalaam alxaafidi hada jamacatu min alculamaءi almuxaqiqiin amhaal qusطalaani baa soo naqliyey wazurqani baa soo naqliyey walaknawi baa soo naqliyey wakayruhum baa soo naqliyey fartadawhu walam yatacaqabuhu bishay zurqani wuxuu kusoo naqlinaya sharax muwaطa ah laknawi laftiisu sharax muwaطa uu kusoo naqlinaya tacliiq lmumajad qusطalaani wuxuu kusoo naqlinaya irshaad saariga marka dhammaanna may tacaqubina saasay sallimeen calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa labada marka mid waliba inay bannaan tahay markii nebigu dhintay sala allahu alay slam dabadeed assalaamu cala anabiy in la yidhahdana bannaan licamali asaxaaba sidii hore in lagu baaqi noqdaana bannaan oo assalaamu calayka ayuha anabiyu raxmat ullahi wabarakaatuh la yidhahdo mid waliba waa bannaan tahay waqtigaa inaga halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk